laysa fansib abadaa taquulu jaamaa taquulu jaa'umaa cadaa muxamada wamaa khalaa camraa walaysa axmada عمرا وليس أحمدا وغير إن جئت بها مستثنيا جرت على الإضافة المستولية وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها باب الاستثناء هذا كان باب الاستثناء استثنيه باب كي سويه هل mustanuhu wuxuu ka mid yahay mansuubaadda fii bacdi axwaalihi mararka gabaluu ka mid yahay sidaasaa marka mansuubaadda maxalkooda loogu sheegaa sidaas ayaa loogu sheegaa marka mustanaha luqatan waxa weeyaan alkraaju muطlaqan waa in wax la soo bixiyo ikhraajka un baa la yidhaahdaa alistinaa fahuwa ikhraaju maa lowlaahu la dakala fii qablahu waxaa la yidhaha u yidhi fa huwa mustatnihi ikhraaju maa shay in la soo bixiyo lowlaahu haddaan istina jiri lahayn oon soo bixintu jiri lahayn la dakala geli lahaa fii maa qabla waxa ka horeeya sidaasaa luq ahaan lagu yidhaahdaa waa luq ahaan laakiin isdilaax ahaan waa ka macno ballaaran yah sidaas oo waxa weya alkhraaju bilaa oo ixdaa akhawaatihaa maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami asaabiqi a la yidhaahdaa sababtoo ah marka la yidhaahdo alkhraaj in wax la soo bixiyo wax badanaa wax lagu soo bixiya oo waxa weeyaan istisna kaliya wax laguma soo bixiyo bedelka laftigiisa waxbaa lagu bixiya hadaad tidhaahdo akaltu raqiifa mufihiyaan cunay uluahu saddex marka loo dhigaan meel cunay waxa weya imisaad ka bixiday cunidii uluayn aad meesha ka saarta ulu marka waxa weya istinaha kaliya maahan bedelka waxbaa lagu saaraa sifada waxbaa lagu saaraa actiq raqabatan muminatan aad tiri maxaad meesha ka saartay kullu raqaba kaafira waxaa wax lagu saaraa haayada uma atimu siyaama soonka dhammaystira ila leyla habeenka intii laga gaaro maa bacda ilaa yukhaalifu xukma maa qabla ilaa marka habeenkii soonkii kuma jiro waa la saaro qaayadaa lagu saaray shardigaa wax lagu saaraa waxaad leedahay uqtuli dhimiya gaalka dhimigaa dil in xaaraba waa hadduu dagaal bilaabo isagu dagaalamo marka hadduusan dagaalamina la saara marka waxyaalaha wax lagu saaraa bedelkaa ka mida sifadaa ka mida gaayadaa ka mida shardigaa ka mida waana mukhasisaaddii wixii wax lagu qasisi jira weeye istinuhu marka waa ka midoo mid ka mida un weeye mid ka mida weeyaan mid ka mida weeyaan adawaadda wax lagu istanoodaa marka adawaadda wax lagu istanoodaa waa sideed sideed weeye shan ka mida ayuu musanifku sheegi doonaa waa ilaa iyo cadda iyo khalaa iyo laysa iyo laa yakuunu shantaasuu sheegay wuxuuna ka tegey xaashaa siwaa biluqaati alarbac walaa yakuunu afar marka ah, saddexuu ka tegey saddexuu ka tegey marka shan iyo saddex la daro sideed weeye sideeddaas wax lagu soo istafnoodo afara loo qaybiyaa maa huwa xarfun biitifaaqin waxaasoo laysku waafaqsan yahay waa ilaada waa ilaada maa huwa ficlun cinda aljumhuur wax ficila cinda aljumhuur waa laysa iyo laa yakuunu maa huwa mushtarakun baynahumaa wax marna ficil noqdaa marna xaraf noqdaa waa khalaa caddaa xaasha iyo maa huwa ismun biitifaaqin waa kayru iyo siwaa biluqaatihaa siwaad afar luqay leedahay siwan ka ridan suwan ka hudan sawaaun ka samaa siwaaun ka binaa afartaas luqay leedahay afar luqo ay leedaho siwan sida ridan suwan sida hudan sida samaaun siwaaun sida binaaun afartaas luqay leedaa afarteeda luqaba waxbaa lagu soo istanoodaa wa kullu maa lafdi dhammaantiis istanaytahu aad soo reebto min muujabin min mustanaa minhu mustanaa minhu aad ka soo reebto mustanaa minhugaasoo muujabin la sugay muujabkaasoo tama alkalaamu kalaamku ku dhammaystirmay cindahu cinda almuujabi falyunsab ha la kor dhigo huwa isimka la soo reebay wa kullu maa isim dhammaantiis isim iskaga riid asagaa mustasna noqdee wa kullu maa isim dhammaantiis istanaytahu aad soo reebtay isimka min muujabin min mustanaa minhu mustanaa minhu xaggiisa aad ka soo reebtay muujabin mustanaa minhugaasoo muujabin la sugay muujabkaasoo tama alkalaamu kalaamku uu dhammaystirmay cindahu muujabka agtiisa uu ku dhammaystirmay falyunsab hala nabiyo hala nasbiyo wuxuu leeyahay shiiku wa kullu maa isim kastoo isasmaytow aad soo reebtay isimka aad soo reebto oo laba shardi laga helo waa la nasbinaa laba shardi haddii laga helo shardiga horeeya wuxuu yahay min muujabin kalaam muujab waa in laga soo reebay muujab waxa weeye nafyina kama hormarin shibhu nafyina kama hormarin shibhu nafyina waa laba shay waa nahyi iyo istifhaam inkaari ah marka muujab waxaa loola jeedaa waa kalaam uusan ka horaynin nafyi iyo shibhu nafyi shibhu nafyina waxaa loola jeedaa waa nahyi iyo istifhaam inkaariya marka waxa weeyaan kalaamkan waa muujab oo mustanaa minhuga kama horeeyo nafyi iyo shibhu muujabkaasoo tamal kalaamu kalaamku uu dhammaystirmay cindahu muujabka agtiisa waxaa la rabaa tam haddana inuu yahay tam wey waxaa loola jeedaa mustanaa minhugii waa la sheegay oo ma maqna mustanaa minhugii waa la sheegay marka haddii kalaamka mustanaa minhugii la sheegay taamna waa tam horta hadiiba mustanaa minhugii la sheegay waa tam haddaan nafyiyo shibunafyi ka horrayna waa muujab labadaa shardi marka la helo tam muujaba uu noqdo falyusabi in la naصbiyaa waajib ah sawaaء kaana muتصilan am munqaطican ha ahaado istinahaasu mutaصil oo mustanaha iyo mustanaa minhugu ha isku nuuc noqdeen hadday rabaan hadday rabaan isku nuuc ha noqdeen oo maala waxaa leedahay qaama alqawmu hadda qaama alqawmu waa muujib nafyina kama horeeyo nafyina kama horeeyo waana taamo mustanaa minhugu waa la sheego waa alqawmudaas marka waxaad tidhahdaa ilaa zaydan dheh Ah, markaas waa muttaصil munqadix hadaad ka dhigtana waa la nasbinaa qaama alqawmu ilaa ximaaran ah, waa isku mid marka markaasoo kale in la nasbiyaa waajibta haddii kalaam taam ah oo muujab ah wax laga soo istanoodo in la nasbiya waajiba yaa nasbinaya mustanaa ilaada nasbinayda calaa madhabi siiba weyhi wlmubarah abu cabaas almubarah laakiin sideed qowla ku jirta maxamed almina waa kuu tixay sideedda qowla ku jirta yaa nasbinaya laakiin qowlkaasa ugu raajixsan taquulu waxaad leedahay qaama qmu jaaa alqawmu qoomkiyaa yimaadeen taquulu waxaad leedahay jaaa alqawmu qoomkiyaa yimaadeen ilaa sacdan sacdoon asagu imaanin maahane fiiri marka jaaa alqawmu qoomkiyaa yimaadeen kalaamkaas waa taam maxaa yeele mustasna minugu waa la sheego waa alqawmu waana muujab maxaa yeele nafyi iyo shibunafyi midna kama horeeyo ilaa sacdan waa waajib in la nasbiya caamilkaas nabinaana waa ilaada caamilka nabinaana waa ilaada icraab kale kuma banaano jaca qowm qowmkiya yimaadeen ilaa sacdan maahane wa qaamat iniswatu dumarkiya istaageen ilaa dacdan dacda gabadha ladha maahane tanna waa la mid qaamat iniswatu dumarkiya istaageen waa kalaam muujabo nafyi shubnafyi kama horeeyo waana taama mustainaa minhugii wax laga soo reebi lahaa waa la sheego waa aniswa ilaa dacdan waxaan ahayn kuguma banaana aad ula soco aabteediya laga raba markaan laqdaybis wain yakun hadduu ahaado huwa mustanihii fii maladikii dhexdiisa istaqara ku sugnaaday siwal iijaabi muujab wax ka soo haray ku sugnaaday fa wlisii hi mustanaha alibdaala bedel sii fi licraabi icraabka dhexdiisana ku sii wain yakun hadduu ahaado huwa mustanihii fii maladikii dhexdiisa siwaliijaabi istaqara ku sugnaaday siwaliijaabi iijaab wax ka soo haray hadduu yahay oo uusan muujib ahayn wixii ka soo haray waa inuu ka horeeyo nafyi ama shibu nafyi fa wri sii hi mustanahaas alibdaala badal sii filixraab ixraabka dhexdiisana ku sii halkaas hore waxaan uga soo gudubnay labadaas bayd ayadoo wax laga soo istafnoonayo taam muujab ah baydkan wuxuu uga hadlayaa haddii wax laga soo istafnoodo hayru muujab hayru muujab markii la yidhaha marka laba u qaybsan yahy hayru muujab marka la yidhaahdo laba u qaybsan yahy inuu yahay taam hayru muujaba waa mid iyo inuu yahay naaqis hayru muujab horta haddii lagu yidhi waxa weeye nafyi nafya mid ka horeeya waa kuu cad mar baa dee muujab lagu yidhi nafyi iyo shibu mid ka horeeya laba uuna u qaybsamaa bis inuu noqdo tam oo mustasnaa minhubi waa la sheegay keliya nafya ka horeeya ama shibu ka horeeya waa mid iyo inuuba noqdo naaqis oo aanba la sheeginba waxa wey mustanaa minhubi o dhan labadaas u qaybsanya haddii marka waxa weeye mustatrem la sheego kalaamku taam yahay hayru muujibna u noqdo wuxuu ku yidhi waa inaad bedel siidaa oo isimka ilaada ka dambeeya mustatr ka bedele raabka asaga ku raaca ah, mustatr minhugaad ka bedele isagu raabka ku raaca marka markaas waa marka uu yahay tam tam hayru muujib waa markuu marka warkaasu saxi ah, marka laga bedelayo waxa ka dambeeya ilaada waa mustafan minhuga waa marka uu yahay taam hayru muujab oo kalaamka mustafan minhugi waa la sheegay keliya un nafy ama shibunafya ka horeeya waa markaas marka miaalkeedii laakiin ma uusan keenin miaal uma keenin miaalkan uu sheegay oo beydka soo socdaa wuxuu ka hadlayaa waxa weya naaqis naaqis mar haddii la yidhi horta hayru muujab waaba iska yid oo naaqis aan kayrumuujab ahayn maba jiraba laakiin marba hadduu naaqis noqdo icraabtu bedel noqome bixasabi cawaamilu noqona isimka ilaada ka dame icraabkiisu bedel noqoma ee calaa xasabi cawaamil waxa ilaada ka horayda wuxuu u baahan yaha lska leey u baahan yaha laleey sidaas darteeda miisaal uma keenin miisaalkii waxaad tidhaahdaa marka maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin hadda fiiri kalaamki waa manfi muujab maaha waa mnfi waa la anfiyey laakiin tam waayaho mustana minhugii waa la sheegay maa qaama qowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun aad leeda marka zayduntaan maxaad u gode mustana minhugaad ka bedele alqowmiyaad ka bedele badlbacdi min alkuli ayaad ka dhigay haddii uu hoos dhigan yahana sidoo kale noqo wamaa marartu ma aanan soo marin biaxadin qofna ilaa zaydin aan soo marin wamaa marartu ma aanan soo marin biaxadin qofna axadin baadin axadin iiri biaxadin marka maadaama ay hoos dhigan tahay ilaa zaydin waa ka bedeli laakiin hadday kor dhiganta waa la mid ah, wamaa ra'aytu qawma qowmkii ma aanan arag ilaa zaydan aan arkay marka laga reebo marka wixii uu mustasnamigu exraaban yahay exraabe laakiin ogow nasbahaas waajib maaha ah, waxaan rabaa marka kalaamku taam yahay laakiin kayru muujib ah bedelku waajib maahane waa banaanya oo waxaa banaan istisnaa in lagu nasbiyo maa facaluuhu ilaa qaliilun ilaa qaliilan laba qira'a lagu akriyo ah, oo haabitaan ilaa qaliilun ilaa qaliilan ilaa qaliilun waa bedelo maa facaluuhu wowda laga bedela faacilka ilaa qaliilan istisna lagu nasbina marka markuu ku win yakun fii ma siwa اlijaabi faowlihi ibdaala badl sii siintaas waajib ma aha ah, ee bedelna waa bannaan yahay in lagu nasbiyo istinana waa bannaanta haddii marka kalaamku uu yahay mustanuhu mutasil hadduu yahay oo mustanaha iyo mustanaa minhugu isku jinsi noqdaan waxaa raajaxa markaasoo kale bedelka waa raajix oo waxaad leedahay waxa weeyaan maa facaluuhu ilaa qaliilu araajx saasaa luq ahaan u raajixa maa qaama alqawmu ilaa zaydun haddii kaleetana nasbaha raajixa bedelku waa banaan maana nasbaha raajixa oo haddaad tidhaahdo maa qaama alqawmu ilaa farasun waa kuu bannaan tahay laakiin waxaaba ka sii fiican ilaa farasan inaad tidhahdo ilaa farasan inaad tidhahdo aaba ka raajixsanba marka bedelku waajib ma ahana ogow miaalkan u miaaliya wuxuu miaal u yahay ma ahan waxa weeyaan kalaam taam ah oo kayrmujab ma ahan miaal ee waa xaaladii labaad oo kayrmujabku lahaa oo waa maxee waaba naaqis kalaamku mustasna minugii lamaba sheegin ah, kalaamkii waaba naaqis waa naaqis xaa loola jeedaa mustasna minhugii lamaba sheegin markaasoo kale ilaada waxaa ka dambeeya calaa xasab alcawaamil noqon ah ilaada waxa ka horeeya wuxuu u baahan yaha laleeya hadduu faacil baayahy faacila looga dhiga maa qaama ma istaagin ilaa zaydun hadduu mafcuul baayahy mafcuula looga dhiga la nasbina wamaa ra'aytu ma aanan arag ii lama sheegin ciddi aadan arag ilaa zaydan ah. wamaa marartu maanan soo marin jaar majhuul ku tacalluqay u bahanta soo maahan ilaa bizaydin aad iskale wixii ilaada waxaa ka horreeya u baahan yaha laga dhiga waxa ilaada ka dambeeya markaas miaalkeedina waa kana taquul waxaad leedahay mal mafqaru shay lagu faanaa ma jiro mafqarka waxaa loo jeeda maa yuftakharu bih shay lagu faano saasaa loola jeedaa malmafkaru shay lagu faanaa ma jiro ila alkaramu deeqsinimada maahane marka hadda waxa weeyaan almafkar waxaa laga dhigaa mubtade ila alkaram alkaramadan khabara looga dhiga wa hal maxalu اlamni makaan nabadgeliyo mawjuud miyuu ahaaday maba ahaanine ila alxaramu xaramka un mooye wa hal maxalu اlamni nabadgelyo meesheed miyuu ahaaday ila alxaramu xaramka maahane tana waa sidii oo kaleeto waa kalaam oo waxa wey naaqisa waana kayrumuujabo hadda istifaam inkaariha ka horayda wa hal maxalulmni nabadgelyo makaankeed miyuu ahaaday makaanun ay ahayd makaanti waa la xadfay ila alxaramu xaramka un mooye meel kale miyaa jirto meel nabadgelyaa marka maxalshaahidku waxay tahay maxalulmni waa mutade khabarkii waa la xadfay ilaada waa ka dambeya khabarkia looga dhiga oo ilaada waa ka dambeyd waa laleeyahay ilaada waxaa ka horeeya muxuu u baahan yaha laleey waa mutado khabar u bahan khabara looga dhiga waana hayru muujabo haddee istifhaam inkaariya a ah ka horeyda wain taqul haddaad tidhaahdo laa rabba rabbi mawjud ma ahaanin ila allaahu allah un mooye laa rabba mid khaaliq ah oo wax abuuray oo wax barbaariyey oo maaligaho addoommadan iskalu ma jiro ila allahu allah ma ahane haddaad sidaas tidhaahdo oo tarkiibkaas oo kale aad ku hadasho farfac god hu mustafnaha god warfac god maladii kii jaraad dureersadaa majraahu makaanu dureersigiisa halkan wuxuu ku leeyahay marka lagu leeyahay mustanahan mustanaa minhu yaa laga bedela mustanahan mustanaa minhu yaa laga bedela marka lagu leeyahay bedelku marna wuxuu noqon karaa lafdiga marna wuxuu noqon karaa maxalka hadda waxa weyn markaan nidhi maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun zaydun waxaan ka bedelnay zaydun waxaan ka bedelnay lafdiga oo alqowm lafdigeedaan ka bedelnay laakiin fiiri laa rabba ila allaahu ila allaahudan kama bedeli karno waxa weeyaan rabbada lafdigeeda kama bedeli karno kama bedeli karno waxaanaana uga bedeli karin alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اlbadela fainahu fii niyati takraari اcaamil waxaa la idhahdaa taabica waxaa caamil u ah maطbuuca caamilkiisa ilaa bedelka maahane bedelka waxaa la niyeystaa mubdelu minuga caamilka ku jiraa la soo celiya haddii marka la soo celiyo mubdelu minugu hadda waa rab rabbi caamilka ku jirana waa laadaas laadaas haddii la soo celiyo allahba kuma camal fali karto ah, laadu ila allahi kuma camal fali karto hayl allah waa ism calama soo maaha waaba acrafu lmacaarif ayaduna nakiro xaanimada ku camal fashada soo maaha marka waa suurtagal ma ahan in laga bedelaa allahdan rabbida in laga bedelaa maxaa caamil uma noqon karto laadaan ah, laadaanu wax aan nakiro ahayn kuma camal fasho maxaan markaa samaynaynaa cinda siiba weyhi waxaan lena waxaan ka bedelaynaa laada iyo isimkeedoo iswata labadaasaa maxalulibtidaa yaalla mubtadahaasaan ka bedelayna mubtadahaasaan ka bedelayna ibtida yaanu camil sidaasaan leena waxa weeyaan waa madhab madhab kaleetaa jira oo le waxaa laga bedelayaa khabarka maxduufka khabarka abarka maxduufka ah, damiirka ku asuranoo aacilka ama naab aacilka abarka ah, maxduufka ah, naaibu faacilka ku asturan aa laga bedela oo waxaa la leeyahay laa rabba rabbi mawjuudun ma ahaanin huwa rabbi ila allah allah marka laga reebo marka ila allah allah halkaa laga bedelay mawjuudun naab aacilkeeda mawjuudun naab aacilkeeda laga bedela sidaas ayaa waxa weeyaan bannaan labadaasaad ka bedeli kartaa marka halkaas wuxuu ku barayaa lafdiga haddii laga bedeli waayo oy suurtogeli weydo maxalkaa laga bedela maxalkaa laga bedela waa inta ul haddaad tidhaahda laa rabba rabbi mawjuudun ma ahaanin ila allahu allah maahane farfac god hu mustanaha god waa allahda god keligeed miyaa la goda un allahdaas kaliya maya waxa weeyaan misaalkan kaliya maahan farfac godhu mustanaha warfac waxaad goddaa maa isimkii jaraa dureersaday majraahu lafduljalaalahaas markaan dureersigiisa sidaasoo kale tarkiib kasto isku saaran saasoo kale dhe waxaaba la midaba laa ilaaha ila allah laa ilaaha laadu waa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu ism wa lkhabara ilaahana waa ismulaah mabniyun cala alfatxi fii maxalli nasri khabarkii waa maxduufo laa ilaaha mawjuudun waa kaasaa khabarkii ila allah allahdaas marka halkaad ka bedele laa ilaaha oo iswadataa maxalka yaalina maxalibtidaa cinda si wey ka bedel amase mawjuudun naaib faacilkeeda ka bedel marka wuxuu ku leeyahay laa rabba ila allahu ag taagnaane wax alla wixii sidaasoo kalea tarkiif ah saas kuwad oh, saas kuwad weeyaan marka waa noocaas farfac godhu lafduljalaalahaas good warfac waxaad kaloo godaa maa mihaalkii jaraa dareersadaa majraahu waxa weeyaan mustasnahan ama lafduljalaalahan oo kale makaanu dureersigiisa nuuciisaanoo kale wixii ah sidaasoo kaleeto u rafci oo asagana un bedel weeye wax alla wixii dariiqaas ku socdaa dariiqaas adigu marsi dariiqaas adigu marsi wansib kordhig almustanaa mustanihii kordhig idaa maa qudima haddii la hormariyo almustanaa mustanaha cala mustana minhu laga hormariyo haddii mustanaha mustanaa minhuga laga hormariyo weligeeda mustasnaxaas waa in la nasbiya nasbaa u waajibay markaas bedelnimadii suurtagal maahan wansib kordhig almustanaa mustanaha idaa maa qudima idaa qudima haddii la hormariyo almustanaa mustanaha haddii la hormariyo kordhig taquulu waxaad leedahay hal ila alciraaqa hal maqnan makaanu nagaasho mawjuudun hal maqnan ayiliqaamatu maqnan waxaa laga keenay haniya bilmakaani makaankiyuu ku nagaaday haniya bilmakaani makaankiyuu ku nagaaday aa laga keenay hal maqnan makaanu nagaasho mawjuudun amase lanaa miyuu annaga noo sugnaaday hal maqnan makaanu nagaasho lanaa annaga miyuu noo sugnaaday ilal ciraaqa ciraaqu mooyee meeshaas ciraaqa meel lagu nagaa kara ahe ma meel kaloo lagu nagaadaan leenahay annagu iiri marka maxalshaadku waa maxay haddii mustanuhu ka soo hara maro mustanaa minhuga bedel waa u dhammaatay sababtoo ah ataabicu laa yataqadamu cala almatbuuc ee taabic miyaa matbuucii ka hormari kara ah, bedel mubdel minhu kama hormaro nacti mancuud kama hormaro macduuf macduuf aley kama hormaro sifa mawsuuf kama hormarto taabic matbuuc kama hormaro ah, taabic matbuuc marka isagooba soo hormaray mar hadduu mustatruhu soo hormaro ma dhici karto inaad bedel tiraado bedel waa u dhammaa markaas waana waajib inaad nasbido hadda fiiri ah, kalaamkii waxa weeyaan waa hayru muujib ilaa hal waxaa ka horay istifhaam oo inkaariga ah. hal maqnan makaanu nagaasho lana annaga miyuu noo sugnaada noomana sugnaanin ila alciraaq marka ila alciraaq maadaama lasoo hormariyey oo mustathna minugii gadaal la mariyey waa waajibna la nasbiya maa li ilaa aala axmedin shiicatun wamaa li ilaa madhab alxaqi madhabu shaacirkii wuxuu yidhi kumayd ibnu zayd alasadi wamaa li aniga iima sugnaanin ilaa aala axmeda nebi moxamed eheladiisa marka laga reebo shiicatun ansaar iyo gargaarayaal kale iyo taageerayaal melihi wamaa lii aniga iima sugnaanin ilaa madhabal xaq haddii laga reebo halka madhaboo xaqa ah marka maxalushaahidkan fiiri waxa weeyaan wamaa lii iima sugnaanin shiicatun waa mubtadiyo muakara liina waa khabar muqadame shiicatun taasaa raba in mustatne minhu biyo oo la raba in wax laga soo reebo maxaa soo hormaray mustasnihii ah, ilaa aala axmeda nebi axmed waa nebi moxamed sal allahu alay waslam eeladiis maa markaasoo kaleeto aala hadda fiiri kalaamku waa taam oo kayr mujaba wamaa lii ima sugnaani shiicatu taam weeye oo mustadlimiinhu waa la sheego waa shiica laakiin waa kayru muujib maxaa yeele waxaa ka horeeya nafyi soo maa bedel ma banaana marka ah, ilaa aal axmed waa inaad nasbida ah, maxaa yeelay allaga bedel kama hormaro mudalminhuga wamaa lii ima sugnaanin madhabun wax madhaban u tacasubo ilaa madhab alxaqi madhabka xaqa marka laga reebo marka fiiri hadeer mali madhabun waa kalaam taam ah laakiin waa ayr muujab maa naafiyaha ka horayda madhab alxaqi maadaama ay soo hormartay ma banaana bedel istina lagu nasbina istina ayaa lagu nasbinaa wa kulu ma stanaytu wa kulu alwaaw lilistinaa kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi kulu mudaaf ma ism mawsuulin bimacna aladii mabniyu calى sukuuni fi maxali jarin mudaaf ilayhi istatnaytahu ficlu wa faacilu wa mafcuul bih wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxala laha min alicraabi lannaha silaة اlmawsuuli oo maad ah wاlcaidu ilى اlmawsuuli adamiir اladii huwa mafcuul bihi istatnayta min muujabin min xarfi jarin muujabin ism majruur bimin wcalaamaةu jari kasraة daahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajhuuru mutacaliq bistatnayta tama ficl maadi mabniyn calى اfatxi laa maxala lah min alcraabi alkalaamu faaclu tama marfuuc wcalaamaةu rafci damaة daahiraة fi akhirihi cinda darfu makaanin mansuubu calى darfiyati اlmakaniyati wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi wa darfu mutacaliq bitama cinda mudaaf wlhaau mudaaf ilayhi mabniyn calى dami fi maxali jarin wa darfu mutacaliq bitama aan idhi ogow marka kaasoo kale waxaa la hahdaa nacti sababiya xaqiiqi maahan kanoo kale wاljumlaةu min alficli oo tama ah iyo wlfaacili oo alkalaamu ah fii maxali jarin sifatu muujab waraabidu baynahumaa adamiiru majruur biidaafa cindahu midka ku jira wey markaa nactigaasoo kale jumladaas hadda waxa wey nacti sababi falyunsab alfau raabidatu lkhabari bilmubtada liyunsab ficlu mudaaric muqayaru siiqa majzuumun bilaami اlamri wacalaamatu jasmihi sukuunu muqadarun cala akhiri manaca min duhuurihaa ishtiqaalu lmaxali bixarakati rawi wanaaib اfaacil damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu calىa ma statnayta wاljumlaة min alficli oo liyunsab ah wanaaib اfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtada oo kul ah waraabidu baynahuma adamiir ladii huwa naaib faacilu yunsab wاljumlaةu min almubtadai oo kul ah iyo wakhabarihi oo jumladan ah laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa taqulu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa jaءa ficl maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab alqwm faclu jaءa مرفوع وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhرihi والجuملة من الفعل والفاaciل في محل نصب مقول qول إلا أdاة استثناء سعدا مستثنى منصوب بإلا وcلاaمة نصب فتحة ظاahiرة في akhرihi وقام الواaو xرف caطف قاma فعل ماaضي مبني على الفتح لا محل لh من الإعراب وtاء cلاaمة تأنيiث وtاء cلاaمة تأنيiث mabniy calى sukuuni mqadari calى akhirihi manaca min duura ishtiqaal maxali bxarakati takhalusi min iltiqاai saakiriin النسوة فاaciل قاma مرفوع وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhirihi إلا أdاة استثناء بعد مستثنى منصوب وcلاaمة نصبه فتحة ظاahiرة في akhirihi والجuملة من الفعل والفاaciل في محل نصب مxdوفة على جuملة جاء الqوم لا سعدا وأن يkون الواو للاستئناف in xرفu شhaرط جاaزم يجزم فعلayn alwal فعل شhaرط وثاني جawاaب وجزاء مبني على سكون لا محل لh من الإعراب يكون فعل شhaرط مجزوم بإن وعلاaمة جسم السكون وهو متصرف من كان ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب wasmu yakun damiiru mustatirun jawaasan taqdir huwa yacuudu cala almustanaa fii ma fii xarfi jarin ma ism mawsuuli bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin aljaaru walmajhuuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'ina siwaa darfa makaanin mansuuban cala darfiyati makaaniyatu calaamatu nasbi farxatu muqadaraة cala alif manaca min duhuuri atacadul وظرف متعلق بمحذوف وجوبا تقديره استقر استقر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على ما والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل استقر سواء مضاف لجار مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فأولي الفاء رابطة الفاء رابطة الجواب الفاء رابط الفاء رابطة للجواب أولي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة تقتل الياء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره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 almafkru mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih ilaa adaatu istinaa mulqaad laa camal laa maxala lahaa waxaa tidhahdaa ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camal lahaa alkaramu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wاljumlaةu min almubtada wa khabarihi fii maxali nasbin maquulu qowl wa hal alwaawu xarfu cadfin hal xarfu istifhaam inkaari bimacna nafyi محل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره محل مضاف الأمن مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل لها الحرم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب معطوفة على جملة ما المفخر إلا الكرم وإن تكون الواو وإن تقول الواو للاستثناء إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على سكون الله محل الله من العراق تقول فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جسم السكون وفعل ضمير laa rabba laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu isma tarfacu lkhabara mabniyun calaa sukuun laa maxal lahu min alcraab rabba ismu laa mabniyun cala fatxi fii maxali nasbin wa khabaru laa maxduufun taqdiiruhu mawjuudun mawjuudun khabarulaa marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi ila allahu ilaa adaatu istinaa'in mulqaatun laa camla lahaa allahu badlun min adamiiri mustatiri fi lkhabar amase badlun min laa أما سي بدل من لا من محل لا مع اسمها لبدا اسمي طهرتك بدل كرتا الله بدل من الضمير المستطر في الخبر أو أما سي واحد كرتا الله بدل من لا مع اسمها مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وجملة لا واسمها وخبرها في محل نصب مقول قوله فارفع الفا رابطة للجواب ارفع فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستطير وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli fiihi maxali jasm bin jawaab shardi wajumlaة shardi wajawaabihi laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa warfac alwaaw xarfa caطfin irfac ficlu amri mabniin calى sukuni la maxala lahu min alcraab wafaaciluhu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta ma ism mawsuuli bmacna اladii mabniyu calى sukuni fihi maxali naصb mafcuul bihi jara فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدل وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود على ما والجملة من الفعل أو جراء والفاعل أو هو لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل الجراء مجرى ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدل وظرف متعلق بجراء jara mdaaf wlhaa mdaaf ilay mabniin calى dami fii maxali jarin wاljumlaةu min alficli dha markaanad dhammaystirtaye irfac iyo wafaacilihi oo anta ah wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin macduufaة calى jumlati irfachu wansib alwaaw xarfu caطfin insib ficlu amri mabniin calى sukun la maxala lahu min alcraab wfaacilu damiru mustatirun wujuban taqdiiruhu anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jasmin macduufaة calى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 آخره مغنى مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد وخبر المبتدا محذوف تقديره لنا لنا لا حرف جر ما ضمير متصل مبني على سكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا وخبره في محل نصب مقول قول أيضا مقول قوله الله سبحانه وتعالى علم وصلى الله على نبينا محمد